alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala aali muxamed w salama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaad saalixiin khaas ahaan waxaynu joognay baab lkhawf waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacala xadiidka afar boqoliyo afar dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo sagaale wa samurata bni jundubin radia allaahu canhu ana nabiy allahi sala allahu aleyh wasalam qaal saxaabiga samurata bni jundub la yidhaahdaa waxa uu sheegay in nabigu calayhi asalaatu wasalaam qaala uu yidhi minhum man ta'khuduhu annaaru ilaa kacbayh minhum ahlunaarka waxaa ka mida ahlunaar baa loo celinayaa man ta'khuduhu annaaru miday naartu qabanayso ilaa kacbayhi ilaa canqawyadiisa laga gaadhayay naartu qabanaysa wa minhum waxaa ka mid ah man ta'khuduhu ilaa rukbatay mid ay qabanayso ilaa labadiisa rug wa minhum waxaa ka mid a ah, man ta'khuduhu mid ay qabanayso ilaa xujzatih ilaa meesha uu guntiga ka xidhanayo wa minhum waxaa ka mid a ah, man taakhuduhu miday qabanayso ilaa tarquwati ilaa lafta dhuunta ay ka qabanayso ilaa halkaa laga gaadha tarquwa halkaa yar ee markaa dhuunta lafta ku dhow ayaa la yidhaha tarquwa qofkan wuxuu leeyahay tarquwataan laba lafood oo tarquwataan la yidhahdo ayuu leeyahay rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey alxujzatu macqidu lizaari taxta surah xujzada waxaa la yidhaahdaa waa halka guntiga laga xidho ee xundhurta ka hoosaysa atarquwatu tarquwadu bifatxitaayi waxay ku sugan tahay ta'da kordhigeeda wa dammilqaafiyo qaafka godaalkiis hiyo alcadmu waa lafta alladii kaasoo cinda suqrati annaxri dhuunta halka markaa waxa godan ayaa suqrada la yidhaahdaaye dhuunta halka godan ee agteeda ahaatay marka cadmi innaga agteenna waxay tahay waxa weeye dhadig lafta ayaynu idhahnaa marka waxaa ka muuqata fii luqati alcarab in mudakar ay xisaabsan tahay sidaas aawadeed ba alladii lagu sifeeyey waana dhacda luqaadku inay isku khilaafaan saas waa sida markaa bil innagu waxaynuu qabnaa inay dhadig tahay bisha ayaa la yidhahdaa ya shayga dhadigga ah ama waxaa lala xidhiidhiyaa ta ama da ama sha ayaa markaa lala xidhiidhiyaa marka fii luqati alcarab hilaal waxaa la yidhaahdaa mudakar allahuma ahillahu calayna biاlamni waliimaani walsalaamati walislaami waltawfiiqi lima tuxibu watarda rabbii warabuka allah mudakar baa loola waxaa la mida ah jabal buurta innagu waxaanu idhahnaa dhadig baynu isticmaalaa lakiin fii luqati alcarab mudakar bay tahay ya mudakar ayay tahay low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu lara'aytaha lama odhan ya hada jabalu uxudin yuxibuna wa tuxibuna eh, lama odhan yuxibuna wa nuxibuhu waayahay walil tarquwataani fii jaanibay naxri qofka waxaa u sugnaatay laba lafood baa u sugnaatay oo dhuunta agteeda wa fii jaanibayi naxri yacni markaa halkaa dhuunta weliba suqradaa loo sii jeedaa ee labadeeda dhinac ku sugan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa dadku inaan cadaabkusku si u qabanayn ee cidda ahlunaarkaa ah ay kala tegan yihiin ayaa markaa laga qaadanaya oo qaarba cadaabku ay inu gaadhayaan oo inku qabanayaan qaar waxa weeye cadaabku uu inta marka waxa canqawiyada hoose uu ka qabanayo qaaruu sare u kacayo qaar uu ilaa halka dhuunta soo gaadhayo qaaruu liqayaana waa jiraan waana naartii kululaydee laynoo soo sheegay laba oo ka mid a ah qofka laga saaro rays magaadhooyinka inuu intaas uu moodaayo dadka ka ugu cadaabka daran inuu yahay oo maskaxdiisa halkaa ay ka farfadhlaynayso fakhdaa ka gurayso sidii dhari karayo sidii dhari karayo waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam naartu inay ka kulushahay dabka adduunyada sagaaliyo lixdan jeer jibaar inay ka kulushay ya ina naarakum alatii tuuqiduun juzun min sabciina juz'an min naari jahannam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabkiinaa shidataan e, naarta jahannamo marka toddobaatan qaybood loo qaybiyay meel kaga dhacaysa marka waa sagaal iyo lixdan jeer laab laban laab ma aha oo saddex laab ma aha oo afar laab ma aha yaa waa sagaal iyo lixdan jeer jibbaar weeye xadiis kaleoo tilmaamaya mi-atu mi'atu juz'in sheegayaana waa jiraan culamada qarwaaqu weeyeen hadduu asaxo waxaa lagu xambaarayaa meelaha naartu inay sii kala kulushahay oo meelo intaa ka sii kulule ay jiraan ayaa lagu xambaaraya weliba xadiis kalaa soo arooray imaam axmed soo wariyey oo tilmaamaya wadribat fi lbaxri maratayni walowlaa dalika lamaa jacala allaahu manfacatan liaxad markii intaasoo goor la soo qaboojiyey qaboojiyey qaboojiyey qaboojiyey dabka ayaa biyaha baddana laba goor la soo geliyey weliba haddaan taasi jiri lahaynna cidiba kuma intifaaci kartayn loomaba dhowaan kareenba xadiiskaana ibnu kasiir wuxuu odhanayaa isnaadkiisu waa saxiix alxaafid ibnu kasiir baa odhanaya suurat lqaarica ama suuratu aw suurat alhumaza labada mid buu tafsiirkeeda ku keenaya xadiidka afar boqoliyo shan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo tobane oo can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yaquumu annaasu dadka istaagaya lirabbi alcaalamiin khalaa'iqdoo dhan kii u rabbiga ahaa bay isu taagayaan dartii isu taagayaan rabbigii khalqig oo dhan rabbiga u ahaa ee abuurtay ee mulkinaaya iska lahaa aawadii bay isu taagayaan xataa yagiiba axaduhum fii rashxihi ilaa ansaafi udunayh xataa yagiiba ilaa uu ku qarsoomo axaduhum midkood fii rashxihi dhididkiisa uu ku qarsoomo ilaa ansaafi udunayh ilaa dhegihiisa kale barhkooda uu ku qarsoomo oo dhididku halkaa u gaadho muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahin bukhaari iyo muslim baa labadu isku waafaqeen waalrashxu rashxigu alcaraqu waa dhididka alcaraqu waa dhididka xadiis dambeo isla dersigaa inoo fasiraye qoraxdaa lasoo soo dhowaynaya halkan dhow baa laga soo dhigayaa qadar mayl ah ayaa la soo jirsiinaya marka halkan dhow baa laga soo dhigaya dadkii markaa waa dhididayaan dhididkoodaasi marka hore dhulkuu gelayaa oo dhusunka ayuu markaa hoos u gelayaa toddobaatan dhundhun buu hoos u gelayaa dhulka kadib buu sare u soo kacayaa markuu toddobaatan dhudhun hoos u galo xadiis inoo soo socdaa inoo caddaynayo isla dersigaa ah. markaa dabadeed buu sare u kacayaa markaasaa qaar baa dhididku meel isu taagaya qaaruu kubka isu taago qaaruu bawdada isu taago qaaruu caloosha isu taago ya qaaruu dhegaha u isu taago yacnii qaarba isu ku yahay calaa xasabi dunuub baana dhididkaasi noqonaya kolba siday dembiyadoodu yihiin ayaa dhididkoodaasi u kala badanaya markaa shiddadu waa weynti xadiiska afar boqoliyo lix dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo koob iyo toban can anasin radia allaahu canhu qaala khatabanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam khudbatan maa samictu milaha qad anas waxa uu yidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa noo khudbadeeyey khudbatan khudbad buu khudbaddaasoo maa samictu milahaa qad weligeed mid la mida aanan maqlin khudbaddaa mid la mida ma maqal yacnii wacdiga iyo waanada iyo tarhiibka iyo cabsigelinta ku sugan khudbaddaa mid la mida weligay ma maqal fa qaala waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiira low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay haddaa ogaan lahaydeen kaan ogahay haddaa ogaan lahaydeen iyo waxaan ogahay la daxiktum waa qosli lahaydeen qaliilan in yar baa qosli lahaydeen wala bakaytum waa ooyi lahaydeen kasiiran ay zamanan kasiiran wakhti fara badanna waa ooyi lahaydeen faqataa asxaabu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wujuuhahum waa dabooleen asxaabtii rasuulku sala allahu aleyh wasalam nebiga asxaabtiisii wujuuhahum wejiyadoodii bay dabooleen oo maryahooda ama gacmahooda ay saareen waxay dabooleen walahum khaniin walxaal oo u sugan yahay khaniinun yacni oohin yacni markaa sankooda markaa ka soo baxaysaa oo codku sanka ka soo baxaayo ay ooyayaan qaniinka waxaa la yidhaahdaa markuu qofku marka waxaweeye codkii markaa hunno u samaynaayo marka oohintii iyo markiisa marka waxaan ay ooyayeen oohintu marna cod bay leedahay marna cod ma laha albukaa iyo albukaa baa la kala yidhahdaa markayna cod ka lahayn masdarkeedu waa buka hmm. bakat caynii wa xuqa laha bukaaha wamaa yugni albukaa'u wala alcawiilu albukaa waxay yidhahdeen markay mamduud tahay culammadu waa marka cod weheliyo oo oohintaas markayna cod lahayna ee ilmadu shalalaxdaa guraysana ee wax coda aynay lahayna bukaa baa la yidhahdaa waa qasri maqsuur weeye midna waa maqsuur midna waa mamduud hadday iskaga kaa qaldamaan ta suraakh la wasni ah suraakh baa weheliya suraakh ta la wasniga waa bukaa waxaa weheliya codkii ama suraakhi baa weheliya marka codkaasi markuu sanka ka soo baxayo khaniinka uu noqonaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay jumladan walahum khaniin waa jumla xaaliya wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnayd balaqa rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam can asxaabihi shay balaqa waxaa soo gaadhay rasuul allaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxaa soo gaadhay can asxaabihi xagga asxaabtiisa waxaa ka soo gaadhay shay un waxbaa soo gaadhay yacni war looga sheegay saxaabada saxaabada qaarkood baa war laga soo naqliyey nebiga loo sheegaayo warkaa laynuma fasirin waa war uun u baahday inuu nebigu wacdiyo fakhataba nebigu waa khudbadeeyey calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi curidat calaya aljannatu wannaar waxaa laysoo bandhigay jannadiiyo naartaa laysoo bandhigay oo lay tusay jannadiiyo naartii baa lay bandhigo oo lay tusay falam ara kalyowmi fi lkhayri waashar ma arkin kalyowmi maantoo kale fil khayri washari khayrka iyo sharka sidaan u arkaayo maanta wakhti la mida oo aanu arkayaa ma jiro kaannahu wax waliba hor walow taclamuuna maa aclamu haddaa ogaan lahaydeen maa aclamu ay alladii aclamuhu kaan ogahay haddaa ogaan lahaydeen oo waxa markaa ciqaab dambeeya iyo naartu waxay tahay iyo markaa axwaasha qiyaamada iyo argagaxyada jiraya la daxiktum waa qosli lahaydeen qaliilan ay zamanan qaliilan wakhti yar baa qosli lahaydeen walabakaytum waa ooyi lahaydeen kaiiran bukaa'an kaiiran oohin fara badan baa ooyi lahaydeen famaa ataa cala asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam yowmun ashaddu minh famaa ataa uma imanin calaa asxaabi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam asxaabta rasuulka sala allahu aleyh wasalam yowmun maalin ashaddu minhu maalintaa kaga daran yacni wacdigaa uu nebigu u sheegay siduu u saameeyey maalintaa maalin kaga darani lama kulmin oo uma iman ghadaw ru'uusahum waxay dabooleen madaxyadoodii walahum khaniin iyagoo yacni marka ay ooyayaan oohin cod leh codkaasina weliba sankana ka soo baxayo alkhaniinu bilkhaa'i almucjama wuxuu ku sugan yahay khaadii dhibicda lahayd waalbukaa'u waa oohinta maca gunnatin gunna ay weheliso sanka wax ka soo baxayaan waintishaaqu sawti iyo codka marka waxa weeye in laga codeeyo min alanfi sanka oo sanka marka waxayn codka dib loo jiido codkii marna waa isa soo gurayaa marna dib baa markaysaa codkii marka u noqonaya kaanu haawadii markaa dib loo jiiday xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabta wax looga sheego ama shay qalada iyo wax la mida ama tasaahula qaarkood laga arko inuu nebigu wacdin jiray calayhi salaatu wasalaam wasicaama ayuu u wacdin jiray cidda looga sheegay iyagay kooban yihiin haddana wacdiga wuxuu ka dhigi jiray caam ma odhan jirin hebel iyo hebel iyo hebel iigu yeedha laakiin wacdi caama intuu la kaco ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u wada wacdin jiray si ay dhammaan uga wada faa'iidaystaan ha yeeshee cidda qaladka looga sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma magacaabi jirin wakhtiyada qaarkood wuxuu odhan jiray maa baalu eh, aqwaamin yafcaluuna kada wa kada dad xaalkoodu muxuu yahay saa iyo saas samaynaya oo ficilkii sheegi jiray ee ma sheegi jirin cidday ka dhacday maa baalu aqwaamin yashtariduuna shuruudan laysat fii kitaab illaah maa kaana min shartin laysa fii kitaab illahi fahuwa batil wain kana mi'ata shart maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila alsamaai fi asalaa muxuu yahay dad xaalkoodu indhahooda sare u qaadaya salaadda markay ku jiraanoo cirka eegaya cirka yacni eegaya wahaakada waxaa laga qaadanayaa dadku fudalaba iyagoo ah haddana wacdiga inay u baahan yihiin saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam waa fadli badnaayeen waa afdal lumma haddana maca dalik wacdiga waa u baahnaayeen iyo tarhiibka iyo cabsigelinta iyo tarkiibka nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa wacdin jiray min xiinin liaakhar yani wakhtiyada waa wacdin jiray waxaa kaloo laga qaadanaya wacdiyada markaa dee in la kala gooyo oo markaysaa wakhtiyo kala duwan wacdiyada laga dhigo haddii mar walba wacdiga lala taagnaado dadka waa iska caadaysanayaan imika qoraxdu waa shay cajiib ah la yaab badan laakiin markay subax walba soo baxday dadku saa uma eegaan shay muctaad oo iska caado oo kalaa bay u qaateen ya laakiin xiddigaan la arki jirin oo xiddigaha kale ka duwan maanta haddii la arki lahaa habeen habeenada ka mida aad baa loo eegi lahaa aad baa loo sheegi lahaa maxaa soo kordhaa la isweydiin lahaa kaana yatakhawaluna bilmawcida waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam inay qalbi jiricsanaayeen saas aawoodee marka la wacdiyo wacdigu inuu saamayn jiray aynay ooyi jireen ay ooyi jireen taasina waa iimaankoodu siduu u weynaa waxaa laga qaadanaya saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam iyagoo ooyaaya inay isku dayi jireen haddana markaa inay qariyaan oo intay ka qaalib noqoto haddana waxa weeye iyagoo wejiyadoodii daboole iyo madaxoodii yacni haddana waxa weeye markaa eh, yani dadkii marka ay arkayaan oo ay ogaanayaan inay ooyayaan laakiin iyagu waxay ku dadaalayaan inay qariyaan sababta sanka codka uga soo baxayaana waxay tahay waa siday codka isugu xidhayaan ay doonayaan inay u qariyaan waxaa lasoo naqliyaa sheekh culammadii salafka ka mid a ayaa wakhtiyada qaarkood markuu hadlaayo dadka markaysa markaa wax u sheegaayo ayaa waxaa qaban jiray yani marka oohin iyo waxbaa qaban jiray markaasuu oohinta qarin jiray oo wax iska masiixi jiray markaasuu iska yani qofcin jiray markaasuu ohan jiray ma ashadda zukaam sidii wax hargaboo kale intuu iska dhigo markaasuu odhan jiray hargab runiyow daranaa dadku wuxuu moodsiinayaa in hargab hayo xadiidka afar boqoliyotoddoba dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyolabiyo toban wa can miqdaadi radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul miqdaad wuxuu uhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaa tudna ashamsu yowma alqiyaamati min alkhalq tudna waa la soo dhoweeyaa ashamsu qoraxdaa la soo dhoweeyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada min alkhalqi khalqigaa loo soo dhoweeyaa xataa takuuna minhum ka miqdaari miilin ilaa ay noqoto qoraxdu mid ku sugan sidii masaafo marka waxaweye mayl ah mayl oo kale miil yacni intaasoo kale ilaa ay noqonayso qaala sulaym ibnu caamir sulaym ibnu caamir waxauu yidhi waa taabiciga ka soo warinaaye alraawi can ilmiqdaadi miqdaad ka soo warinaaye fa wallaahi maa adri allah baan ku dhaartay garan maayo maa yacni bilmiili miilka wuxuu uga jeedo garan maayo waayo almiil waa isim mushtarak ah oo laba macno kala duwan baa wadaagaya am masaafata alardi am ilmiil aladii tugtaxalu bihi alcayn ma wuxuu uga jeedaa masaafadii dhulka maylkii ahaa amilmiila mise wuxuu u jeedaa maylkii maylinkii alladii kaasoo tuktaxalu bihi alcaynu isha lagu indhakuusho maylinka indhaha lagu indhakuusha ee indhakuusha lagu mariyo waa birtan yar ee dhuuban ee indhakuusha lagu soo qaadanayo aa loo gelinayo deedna isha la marinayo kaasaa miil isagana la yidhaahdaa waa maylin baynu dhahnaa eraygun baynu soo qaadanaa waayo soomaalidu magacyo waxay u samaystaa magac soomaaliya waxa iyadu taqaano ee ay samaysatay laakiin wixii loo soo waariday magaca loogu sheego uunbay ku sheegaan sidii ha ugu dhawaaqaan ama ha yaro taxriifiyaan oo ha yaro beddelaanbe fayakuunu nnaasu calaa qadri acmaalihim fi alcaraq fayakuunu nnaasu dadku waxay noqonayaan calaa qadri acmaalihim kolba sida camaladoodu ay yihiin qadarka ay yihiin camalladoodu bay noqonayaan fi lcaraqi yacni markaa dhididka xaggiisa waxay u kala dhidid badanayaan siday u kala dembi badnaayeen waxay u kala dhidid yaraanayaan sida marka ay u kala dembi yaraayeen fa minhum man yakuunu ilaa kacbayh fa minhum dadka waxaa ka mida man yakuunu miduu noqonaayo ay huwa caraqu ilaa kacbayhi ilaa labadiisa canqow laga gaadhaayo wa minhum waxaa ka mida man yakuunu miduu noqonaayo ilaa rugbatayhi ilaa labadiisa ruug laga gaadhaayo wa minhum waxaa ka mida man yakuunu miduu noqonaayo ilaa xaqwayhi ilaa markaysa waxaan yacni eh, yacni marka guntigiisa yacni xagga uu ka xidhanayo laga gaadhayo yani labada geesood ee markaysa markaa guntiga laga soo xidhanayo ilaa laga gaadhayo wa minhum waxaa ka mida man yuljimuhu alcaraqu iljaama miduu dhididku xakamaynayaa ka mida iljaaman xakamayn uu xakamaynayo bimacnaa waxa weeye uu markaa qowlalada ama afka isu taagaayo kaanna uu ku hafanayo wa ashaara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam biyadihi ilaa fiih rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waa tilmaamay biyadihi gacantiisuu ku tilmaamay ilaa fiih afkiisa laga gaadhayo xagga afkiisa ayuu ku tilmaamay yani xakamadii inuu xakamaynayo rawahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa yowmu alqiyaama in la soo dhowaynaayo qoraxda yowmu alqiyaama waa maalinta bacsiga maxaa yowma alqiyaama loo yidhi yowma alqiyaama waxaa loo yidhi yada ayaa kacaysa waxaa kaloo layidhi waxaa loo yidhi dadka ayaa istaagaaya waxaa kaloo layidhi yowma alqiyaama waxaa loo yidhi xisaabtaa laysu taagaya yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin marka istaagga dadku istaagayaan yacni markaa yowma alqiyaama waa loo yidhi yowma yaquumu alxisaab xisaabta lafteedaa istaagaysana waa la yidhi yowma qiyaamka marba mid baa loo isnaadiyey oo loo tiiriyey mar waxaa loo tiiriyey dadka marna xisaabta marna qiyaamada lafteeda marka yowmu alqiyaama saasaa loo yidhi qoraxda waa la dhowaya halkan dhow baa laga soo dhigaya qoraxdu hadda waa fog tahay masaafo badan bay jirtaa oo malaayiin ah sidaa la sheego waxaa la yidhahdaa intaa ay jirto haddii laga soo dhowayn lahaa waxa arlada ku sugan waa guban lahay haddaba yowmulqiyaama inta lasoo soo dhoweeyo baa qadra miil la soo jirsiinayaa ama masaafadii maylka ahayd ha ahaato ya ama maylinka indhakuusha lagu marsado masaafo la mida ah ha ahaatee abuurka khalqiga la abuurayo kan adduunyada markaa oo kale ma ahee mid loogu talagalay markaas baa la abuuraya adduunyada markay joogeen haddii lasoo dhoweyn lahaa way guban lahaayeen laakiin maalintaa ma gubanayaan ha yeeshe waa bacdoonayaanoo waa kululaanayaan oo waa dhididayaan waayo ajsaadda maalintaa waxaa loo abuuray lilbaqaa inay baaqi noqdaan baa markaa loo abuuray marka waa loogu talagalay dadkii waxay u dhididayaan sida marka kolba camalladoodu qadarka yihiin baa dhididkoodu noqonaya markaa qaarba meel bay isu taagayen xadiidka afar boqol iyo sideed wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal yacraqu annaasu yowma alqiyaama dadkaa dhididaya maalinta qiyaame xataa yadhaba caraquhum fi lardi sabciina diraaca xataa yadhaba ilaa uu ka tegaayo ka quusaayo caraquhum dhididkoodu fi lardi arlada gudaheeda sabciina diraacan toddobaatan dhundhun uu markaa ka quusayo dhididkaasi ciidda wuxuu hoos u gelayaa toddobaatan dhundhun buu hoos u gelayaa markuu toddobaatankaa dhundhun galag dabadeed ayuu sare usoo kacaya dadka qaarkood oo harka carshiga ilaahay la hadhinayaa jira sabcatun yudilhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dilluh ayagu bacadkaas ayna ku dhacay wa yuljimuhum dhididku waa xakamaynayaa qaarkood baa loo jeedaa dhammaantood ma aha xataa yabluga ilaa uu gaadho aadaanahum dhegahooda u gaadho dhegahooda ilaa uu gaadhayo xadiiska horena maxaanu ku soo aragnay ilaa ansaafi udunayh ansaaf waa jamcu markaa nis dhegahooda kale barhkooda ilaa u gaadhaayo laakiin kaa horena kuso aragnay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhari iyo muslim baa labadaba yadhabu fi lardi waxaa loo jeedaa yanzilu hoos buu u degayaa waana quusayaa baa loo jeedaa dhusinkaa hoose markuu qoyo toddobaatan dhudhun oo arladu ay dheragto markaa dabadeed baa markaysaga u sare u soo kacaya dhiidku xadiidka afar boqoliyosagaaldabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyoafariyotobane wa canhu abu hureyre wuxuu muslim ka soo wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yihi kunnaa maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi kunnaa waxaannu ahayn maca rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa qaar ku sugan baanu ahayn waxaan rasuulka ilaahay la jirkiisa ku sugnayn id samica wakhti uu maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam baanu nebiga la joognay aanu maciisa ku sugnayn wajbatan sanqadh u maqlay wajbatan sanqadh u maqlay qab ama dig sanqadh abuu maqlay fa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hal tadruuna maa haada waxaa ka muuqata saxaabaduna inay la maqleen dabeedna uu yihi hal tadruuna ma garanaysaan maa haada muxuu yahay kani waxa baxaye digta ahi maxay tahay ma garanaysaan qulnaa waxaannu nidhi haddaanu saxaabada nahay abu hurayra odhanaya allah warasuulu aclam allahu allah iyo warasuulu rasuulkiisa aclamu uga aqoon badan cid waloo kaleba allah iyo rasuulkiisa uga aqoon badan qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam hada xajarun rumiya bihi fi nnaari mundu sabciina khariifa haadaa kani aa codkiisa maqasheen xajaran waa dhagax dhagaxaasoo rumiya bihi lagu tuuray fi naarta lagu tuuray mundu sabciina khariifa toddobaatan dayrood mar laga joogo yacni toddobaatan sano toddobaatan sano wakhti laga joogo baa dhagaxa lagu riday naarta lagu riday fa huwa dhagaxii yahwii waa sii hoobanayoo sii dhacaayey fi naari naarta gudaheeda alaana hadda ayuu ku hoobtay bimacnaa gunta gaadhaan loo jeedaa hawa yahwii waa hoobashada hoos loo socdo ama hawiya yahwaa waa jacaylka yadu hawiya yahwaa jacaylka weyi hawan laakiin hawa yahwii waa hoobashada hoos loo hoobanayo ama hoos loo sii socdo xataa intaha ilaa uu ku dhammaaday ilaa qacriha gunteedii uu ku dhammaaday wuxuu sii hoobanayey ilaa gunteedii hadda uu ku dhammaaday fasamictum waxaa maqasheen wajbataha sanqadheedii baa maqasheen rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo soo wariyey wuxuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam naarta gunteedu inuu dheer tahay oo aad iyo aada u dheer waayo waxaa la ogsoon yahay haddii dhagax meel sare laga soo rido wakhti yar buu xagga hoose ku gaadhaa yacnii arlada haddii wax lagu soo rido yacni inta dhow oo dhan marka laga soo rido waxa weeye wakhti yar buu ku gaadhaya xagga hoose dhulka ku soo gaadhaya waayo si eh, aada u degdeg badan buu soconay dhagaxii naarta lagu riday toddobaatan sanuu sii socday oo sannad iyo laba iyo toban sano toonna kuma gaadhin naarta gunteedii toddobaatan sano ayuu intaa sii socday waxay ku tusinaysaa naarta gunteedu siday u dheer tahay ayay ku tusinaysaa waxaa laga qaadanayaa saxaabadu shayga aynay garanayn inay odhan jireen allah warasuulu aclam ay ka gaabsan jireen iminka ma la odhan karaa allahu warasuulu aclam wixii la garan waayo waxaa loo kala qaadayaa shaygu hadduu diini yahay waa la odhan karaa ama allahu aclam baa la odhanayaa ama allahu warasuulu aclam baa la odhanayaa laakiin haddii umuuraha adduunyada hadda markaa dhacaya hadday yihiin yacnii ashyaada noocaas ah iyo waxyaalaha soo kordhaya eanu nebigu sii sheegin allahu aclam keliya ayuunbaa la odhanaya waayo nebigu umuuraha qaybiga ah dee qadarka looga waxyooday keliyuu ka ogaa laakiin diinka isagaa lagu soo dejiyo dee dadka kale waa uga aqoon badan yihin xadiiska afar boqoliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo shan iyo tobanee wa can cadiy bni xaatimin radia allahu canh qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi sala allahu aleyh wasalam maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuh maa minkum idinkama mid ahaa min axadin cidnaba idinkama mid ahaa ilaa sayukallimuhu inuu la hadli doono mooyaane rabbuhu rabbigii la hadli doono mooyaane qof kastoo idinka mida rabbi waa la hadli doonaa maalinta qiyaame wuxuu la hadlayaa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan xaalaanu allah iyo qofka aanu u dhaxaynin turjubaan aanu u dhaxaynin cid wax u kala tarjuntaa oo waasita ahi aynay u dhaxaynin fayanduru qofku wuxuu eegayaa aymana minhu xagga ka midigaysuu eegayaa midigtiisa ah falaa yaraa ilaa maa qaddam arki maayo wuxuu soo hormarsaday mooyaane wax kale midigta markuu eego wuxuu hormarsaduunbuu ku arkaya wa yanduru wuxuu eegayaa ash'ama minhu xagga ka markaa yacni bidaxaysuu haddana eegayaa falaa yaraa ma arkaayo ilaa maa qaddam wuxuu hormarsaday mooyaane wax kale ku arki maayo khayr iyo sharba wuxuu hormarsaday unbuu ku arkaya wa yanduru bayna yadayh wuxuu arkayaa hortiis falaa yaraa ila annaara tilqaa'a wajhi falaa yaraa ma arkayo ila annaara naarta mooyaane wax kale arki maayo tilqaa'a wajhi xaalay naartu ku sugan tahay wejigiisa halka ku beegan iyo foolkiisa halka ku beegan xaalay ku sugan tahay ay muqaabil u tahay naartii halkaa ka holcaysa ya oo fattaquu nnaara naarta ka baqa ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo iska jiroo iska ilaaliya attaqwa min alwiqaaya walow bishiqi tamra kulay ku tahay naarta waxaa iskaga ilaalinaysaan xabbad timira kala jeexeed kulay ku tahay naarta iska ilaaliya muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qof kastaba inuu allah la hadlaayo oo wax turjubaani aanu u dhaxaynayn allah iyo qofka aan wax turjubaani u dhaxay haddaasoo ta laynoo sheegay dadka qaarkood inaannu ilaahay la hadlayn alaaatun laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim aayaadkii axaadiistaba waa laynoo sheegay dad aanu allah la hadlayn waxaa lagu kulminayaa hadalka la diidayo laynoo sheegay inaannu kula hadlayn waxaa loo jeedaa hadal farax geliyo kalaamu raxma ayaanu kula hadlayn laakiin kalaam marka waxa weeye aan raxmadu ahayn oo kalaamu raxmo ahayn inuu kula hadlayo diidi mayse kalaamka la nafinaya wuxuu noqonaya khaas ayuu noqonaya kalaamka la sugayaana waa caam oo dadna wuxuu kula hadlayaa kalaama raxma qaarna wuxuu kula hadlayaa kalaama ghadab hadal marka waxawe cadho iyo yacni marka waxa weeye hanjabaad iyo marka waxa dullayn yani xambaarsan oo lagu dullaynaayo xadiisku wuxuu kaloo inoo sheegayaa sifatu lkalaam in allah loo sugaayo allah waa hadlaa markaa sifadii kalaamka in loo sugaayo kalaam aan kalaamka khalqiga la mid ahayn ayuu allah hadlaa kalaamkaasina wuxuu koobsanayaa cod la maqla yatakalamu bisawtin wa xaraf laakiin sawtka ilaahay iyo codka ilaahay lama mid aha codka makhluuqaadka qofku wuxuu eegayaa hareerihiisa midig iyo bidixba camalkiisu hormarsaday mooyaane wax kale ku arki maayo khayr iyo sharba hortiisana wuxuu ku arkayaa naartii ayuu ku arkay naarta waxaa iskaga dhigaysaan iskaga daafacaysaan iskaga daafaca oo kaga gaashaanta oo iskaga ilaaliya kulay ku tahay naarta waxaa iskaga ilaalinaysaa xabba timira kala jeexeed waxaa laynoo tilmaamayaa sadaqadu naarta waxaa lagaga badbaado inay markaa waxaa ka mid tahay sadaqaddu waa muhim fadli weyn baana ku sugan in la yaraystana ma aho qofku wax weyn oo u bixiyo haddaanu haynin ya inta yar waa inaanu markaa la khajilin waayo intaa yar waa u baahan yahi waxaasaad hadda bixinaysaa qof siinaysaa isoo dhan inta yar xataa waa u baahan yahi inuu wax weyn baxsadaa waa u fiican tahay laakiin marka wax weyn oo u baxsado aanu markaa haynin ama uun quudhaynin inta yar laftiisa uga dari mayso ee khayr buu ka helaya faattaquu nnaara walow bishiqi tamra waxaa laga qaadanayaa shayga khayrkaa inaan la fudaydsanin la taxqiranna min almacruufi shaya walow an talqaa akhaaka biwajhin ariiq xadiiska afar boqoliyo koob yo toban dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo lixyo tobane wa can abi darin radia allaahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam inii araa maa laa tarow abidar waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi innii anigu araa waxaan arkaa maa laa tarawna waxaydaan arkayn waxaydaan arkayn baan arkaa atat isamaa'u xuqa laha an ta'ita atat isamaa'u samada ayaa markaa yani codaysay oo cod marka waxaweyan yani samaysay ama dunuunucday wa xuqa laha an ta'id waana garteed samadu markaa inay yacni markaa culays daraaddeed cod samayso oo ay markaa dunuunucdo maa fiiha mawdicu arbaci asaabica ila wa malakun waadicun jabhatahu saajidan lilaahi tacaala maa fiiha samada kuma sugna mawdicu arbaci asaabic afar farood meel la dhigaa samada kuma sugnaa ilaa wa malakun waadicun jabhatahu inuu malag yahay mooyaane mid dhigay jabhadiisa halkaa laga sujuudo sujuuddiisa saajidan lilaahi tacaala xaaluu allah u sujuudaayo uu wejiga halka laga sujuudo samada dhigay wejiga halka laga sujuudo ayuu samada markaa dhigo waa sujuudsan yahay saajidan lilaahi tacaala wuxuu dhigay xaal uu allah u sujuudsan yahay liajli illaah tacaala allah isaga koreeye yani samadii waa buuxdaa malaa'ig baa ka buuxdaa malaa'igtaasina waa wada cibaadaysanayaan wallahi low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliilan walabakaytum kaiira nabigu waa dhaaranaya calayhi salaatu wasalaam yadan cidi dhaarsan allah baan ku dhaartaye low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen maa aclamu ay aladii aclamuhu kaan ogahay haddaa ogaan lahaydeen waxaan ogahay haddaa ogaan lahaydeen la daxiktum waa qosli lahaydeen qaliilan zamanan qaliilan wakhti yar baa qosli lahaydeen walabakaytum waa ooyi lahaydeen kaiiran ay zamanan kaiiran ama bukaa'an kaiiran iyo daxikan qaliilan aad masdarka sifayso iyo inaad wakhti wax sheegaya aad qadarto wakhti aad wakhtiga ka sifayso labadoo bannaan haddii qosol yar la qoslana zamanka la qoslay inuu yar yahayna waa ka dhalanayso haddii oohin badan la ooyana wakhtiga la ooyayay inay fara badantahy waa ka dhalanayso haddii wakhti yar la qoslo inuu qosolka laftiisu yar yahay marka oohinta loo eego waa ka dhalanayso haddii markaa waxa weeye wakhti badan la ooyana inay markaa oohintu fara badan tahay marka loo eego qosolka waa ka dhalanaysa labada macne isku mid bay ma'aalka noqonayaan wamaa taladadtum binnisaa'i cala alfurush kumaydaan raaxaysateen oo maydaan macaansateen binnisaa'i dumarka cala alfurushi faraashyada korkood xaalay ku sugan yihiin kumaydaan raaxaysateen oo ma macaansateen cabsida ayaa markaa idinka mashquulin lahay hammadba umaydaan hesheen wala kharajtum ila alsucuudaati taj'aruuna ila allaahi tacaala waana u bixi lahaydeen ila sucuudaati ariiqyada u bixi lahaydeen iyo bannaanada ayaa u bixi lahaydeen taj'aruuna xaala qaylinaysaan ila allahi tacaala allah a u qayshanaysaan ju'aarka qaylada la yidhahda iyo gargaar weydiisadka lala qaylinaayo alju'aar waa qaylada aslahaan cala wasni suraakh waana ka suraakh rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa xadiisun xasan wuxuu yihi xadiis xasana weeye waxa uu leeyahay xadiisku xadiiska waxaa ku yaro sugan sanadkiisa dacfa ku jira laakiin shawaahid buu leeyahay saas aawadeed baa sheekh albaani waa xadiiska markaa quweeyey hortiina dee culammada qaarkood baa quweeyey tirmidiba inuu quweeyey waa kan inoo qoran wa atat atat bifatxi alhamzati wa tashdiidi taa waxay ku sugan tahay hamzada kordhigeeda wa tashdiidi taa iyo ta'da shaditaankeeday ku sugan tahay atat wa taitu taituna bifatxi taa'i waxay ku sugan tahay ta'da kordhigeeda wa bacdaha hamzatun maksuura waxaa ka dambaysa hamze hoos dhigan waalatiitu atiidkuna sawturaxli waalqatabi wa shibhihimaa sawturaxli kooraha codkiisa weeye waalqatabi waa isla koorihii iyo waxa lagu xidhxidhaayo yacnii codkiisa weeye wa shibhihimaa iyo waxa la midka waa waxa markaa awrka lagu fuulo marka la doonaayo marka in la fuulo yani markaa la saarayo ama la doonayo wax lagu raro ya waxaa jira waxa loogu talagalay dee rarkiiyo wixii inay qabtaan loogu talagalay baa jira waaya wa macnaahu macnihiisu waxa weeye ana kasrata man fi samaai min almalaaika ana kasrata man kii badankiis fi samaa'i samada ku sugan oo min almalaa'ikati malaa'ig ah malaa'igtaasoo alcaabidiina allaha caabudaaya qad asqalathaa samadii inay cuslaysay xataa adat ilaa samadii dunuunucday samadiiba culays daraaddeed cod bixinaysa oo dunuunucays xataa adat wasucuudaatu sucuudaat wa bidammi saadi waalcayn waxay ku sugan tahay saadka godaalkiisa iyo caynka godaalkiisa labaduba ila godan yihiin assucuudaat alturuqaatu waa wadooyinka weeyi bannaanadana waa la yidhahdaa laakiin waa islaazimayaan wa macnaa taj'aruuna taj'aruunana macnaheedu tastakiisuuna waa gargaar weydiisanaysaa asalka ju'aarku laakiin waa qaylada qaylada weeye gargaar weydiisa in lala qaylinaya laga tilmaamaya laakiin asalka kelmaddu waa maxay istiqaaso kuma gaarahee mawdica iyo markaa ay ku sugan tahay baa inay istiqaaso ku saabsan tahay laga dareemaye ju'aar waa qaylada weeye xadiidkan wuxuu tilmaamayaa farabadnida malaa'igtu fara badan tahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu ciidamada rabbiga allah mooyaane cid kale caddadkooda ma ogaan waxaa laga qaadanayaa malaa'igtaasi allah bay wada caabudayaan yusabbixuuna alleyla walnahaara laa yafturuun habeeniya maalin waa tasbiixsanayaan tasbiixda ma kala goynayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waxaa laga qaadanayaa samaawaadku waa buuxaan oo malaa'ig markaa cibaadaysanaysaa ka buuxdaan malaa'ig acmaal kale loo diray oo iyagu acmaashii ku maqani waa jiraan yaa marka caddadka malaa'igtu inay aad iyo aad u fara badan yihiin ayaa xadiidku tilmaamaya nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa uu og yahay dadku inaynay markaa ogeyn wallaahi low aclamu maa aclamu la daxiktum qaliilan wala bakaytum kasiiran axaadiistii horena waa ku soo aragnay nebigu waa ka warramay naarta iyo waxa ku sugan aad buu uga warramay laakiin laysa alkhabaru kalmucaayana warku lama mid aha aragga lama mid aha nebigu isagu u saaro waa arkay laakiin dadka markaa waxa weeye kale de wuu uga warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam maca daalik waxaa kale oo suuroobi karta ashyaa nebigu aanu sheegin oo ziyaadaa ah markaysaa dee inay markaa ay jiraan xadiidka afar boqolyoabyotobancan abi barzata biraa'in uma zaayin nadlata bni cubaydin alaslamiyi radia allahu canh imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey barza oo nadlata bni cubayd la odhan jiray qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi laa tazuulu qadamaa cabdin xataa yus'ala can cumrihi fiima afnaah laa tazuulu ma dhaqaaqayso zaala yazuulu waxaa loo isticmaalaa dhaqaaqa zaala yazaalu yazaala yazuulu yazaala yaziilu waa saddex maaddo maadigu waa isu egyahay zaala laakiin mid mudaariceedu waa yazuulu midna mudaariceedu waa yazaalu midna mudaariceedu waa yaziilu waana kala macno zaala yaziilu waa kala soocidda weeye la kala soocaayo wax ya ziltu da'na min almaczi waan ka soocay baa loo jeeda marka waa zaala yaziilu markay tahay baabu daraba baabu baaca zaala yazaalu waa marka aanu sidaa ahaanin waa tii akhawaatu kaana ahayd zaala yazaalu zaala yazuulu waxay sheegaysaa taxawul iyadu dhaqaaq bay sheegaysa zaala yazuulu waa dhaqaaqay oo meeshiibuu ka tegey marka laa tazuulu ma dhaqaaqayso oo meeshaa kama dhaqaaqayso qadamaa cabdin laba addin oo addoon leeyahay addoon labadiisa adin dhaqaaqi maayaan goobtay taagan yihin ka dhaqaaqi maayaan ee bannaanka qiyaamada kama dhaqaaqayaan xataa yus'ala ilaa la weydiiyo can cumrihi cimrigiisa la weydiiyo cumurihi iyo cumrihi labadaba waa la odhan karaa waa tasqiil iyo takhfiif fii ma afnaah muxuu ku dhammeeyey ku baabi'iyey camrigii muxuu ku baabi'iyey maa la su'aalaya wa can cilmihi cilmigiisaa la weydiinayaa fii maa facala fiih muxuu kaga camal falay muxuu ku sameeyey cilmigiisii ku falay wa can maalihi maalkiisaa la weydiinayaa min ayna iktasabah halkuu ka soo shaqaystay ma xalaal mise xaaraan wa fii ma anfaqah muxuuse ku bixiyey nusqada sharaxu labada horena alifka waa daynaya labada dambena waa ka xadfayaan wa fii maa anfaqana waa la mid muxuuse ku bixiyey waa la weydiinayaa halkuu ka shaqaystay halkuuse ku bixiyey wa can jismihi jidhkiisaa la weydiinayaa fiima ablaah muxuu ku markaa baali yeelo ku baabi'iyey oo midduuga kaga dhigay yani ila jidhku waa gaboobaya markuu yani markaa qofkii da' noqdeen rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa soo wariyey xadiiska wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxau yihi waa xadiis xasan ah oo saxiix ah kollay sanadka waxbaa ku jira laakiin shawaahid buu leeyahay saas aawadeed baa sheekh albaani iyo culamo kaleba ay saxiixiyeen xadiikan xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in qof kastaba maalinta qiyaame lagala xisaabtamaayo la weydiinaayo su'aalahan afar wax baa wax laga weydiinaya sida xadiiskani sheegayo addimadiisuna meesha ay ku sugan yihiin kama dhaqaaqayaan ilaa afartaa la weydiiyo cimrigaagii maxaad ku baabi'isoo ku tegsiisi waa la su'aalaya ma khayr mise shar cilmigaagii ka hore waa noloshaadii iyo cumrigaagii maxaad ku tegsiisoo ku baabi'isay waxaa kaloo la weydiinayaa cilmigaagii maxaad kaga camal fashay aqoontii aad lahayd maxaad kaga dhaqanto kaga camal camalfashay waxaa kaloo la weydiinayaa maalkiisa xaggaad ka shaqaysatay xaggaadse ku bixisa xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaab bay yidhahaan culammadu maalka xalaashiisu waa xisaab waa lagala xisaabtamaya qofka wa xaraamuhaa ciqaabun xaaraanteeduna waa ciqaab yani ciqaab baa lagu mutaysanaya xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabun maalka laba su'aalood baa laga weydiinaya waxaa la weydiinayaa shilin walba halkaad ka kasbato ka shaqaysatay ma xalaal mise xaaraan halkaadse ku bixiso makabkiiyo masrafka mid walbaa la su'aalaya shirkaagii maxaad ku baabi'iso baali kaga yeeshay taasi waxay tilmaamaysaa waxa weeye baqashada yani la baqanayo in la badiyo ayaa laga qaadanaya xadiidka afar boqol iyo saddex-iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo siddeediyo tobane wa can abi hurayrata radia allahu canh qaala qara'a rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yowmaidin tuxadisu akhbaaraha abu hurayra waxau yidhi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu akhriyey yowmaidin tuxadisu akhbaaraha maalintaasi waa yowmu alqiyaama laga tilmaamayaa yacni marka arlada la ruxaye tuxadisu waxay ka warramaysaa arladu akhbaaraha wararkeedii bay ka warramaysa uma qaala dabeedna wuxuu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam atadruuna maa akhbaaruha ma garanaysaan maa akhbaaruha maxay tahay wararkeedu maad waa istifhaamiya qaaluu waxay yidhaahdeen allah warasuulu aclam allah iyo rasuulkiisa u aqoon badan oo cid walba uga aqoon badan qaala fa ina akhbaaraha wararkeedu an tashhada waa inay ku markhaati kacdo calaa kulli cabdin addoon kasta aw amatin ama addoon kasta bima camila calaa dahriha biladii kii camila uu sameeyey calaa dahriha arlada korkeeda uu ku sameeyey inay ku marag furto oo ku markhaati kacdo weeyaan taquulu waxay odhanaysaa arladu camilta kada wa kada fii yowmi kada wa kada camilta waxaad samaysay kada wa kada saa iyo saasaad samaysay fii yowmi kada wa kada maalintii caynkaa iyo caynkaas ay ahayd fa haadihi akhbaaruha nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam tani waxa weeye waa akhbaarteedii waa wararkii arlada weeye rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi xadiisku waa xadiis xasana ayuu yidhi xadiis xasana weeye nusakha markaa tirmidigu waa iskhilaafsanaayeen qaarkood waxay qorayaan yani xasanun hariibun saxiix qaarkoodna waxay qoranayaan xasanun hariib qaar saxiix bay ku darayaan qaarna kuma darayaan qaarna hariib bay ku darayaan marka nusakha xoogaa waa iskhilaafsan yihiin marka sanadka kollay dacfa ku jira ha yeeshee culamada qaarkood waxay tilmaameen shawaahid inuu leeyahay oo shawaahiddaas lagu quweynaayo uu noqonayo xasanun likhayrihi usaa noqonaya xadiiska waxaa laga qaadanayaa wax allo wixii arlada korkeeda lagu sameeyo khayr iyo shar inay ka markhaati kacayso hadday khayr tahay iyo hadday shar tahay mid walba qofku arladii mi wax ka qarsan karaa waxba kama qarsan karo iyadaaba ku taagan yahi caynkaa tahay arladii waxba kama qarin karo saasay marka wax allo wixii markaa korkeeda lagu sameeyey ka markhaati kacayso halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk